horayda haddiina aan macallin wax kaa dhagaysan waxaa dhacda kelmad qalada carabka u iskaga dhow kelmaddii meesha si saxay ugu qoranta laakiin rawaqaanulbasar waxaa la dhaha jira kelmadii iyadoo qofku fiirinayo si kale u akra isa u qornay waa dacfiga banu aadamkay ka mid tah ama xarafkan sida loogu dhawaaqa sidaana ugu dhawaaqayda arintaas kama badbaadi kartid haddaadan qof culamaa oo mutqin ah aadan ku dul akrin aadan ku dul akrin dad badanaa kelmaday si qaldan u qabana markaa sidaasu weligiis u akrina kelmadii si saxay u qoran tahay laakiin isagu ma isku baraaruji karo in lagu baraaruji u baahan yahy marka ardaga marka uu soo dhismo oo mukhtasaraadkii soo barto hadhow kutubta waaweyn isagoon sharax u baahnayn wuxuu samaynaa shiikh mutqinuhu dooranaa shiikaasu wuxuu leey waa kugu dul akrina shiikh waxaan rabaa inaan kugu dul akriyo saxiixbukhaariga dhowr fadhiyu ku dul akrina kitaabka ah, dhan shiikhna waa dhegaysanaa isna waa akrina maya meeshaas saas looguma dhawaaqo saasaa loogu dhawaaqa meeshaas saasaa loo shaqla meeshaas kelimadaas madbacadda qaldane sida saxda waa saa dheg waa uusan kitaabkii markaa si saxan u qabana kutubaha waaweyn oo dhan saasaa loo rabaa inaad ku dul aduu rabo wuxuu leeya ibnu jariiran kugu dul akrinaa dhammaantiis macalsharax waa uu ka dhegaysana waa uu ka dhegaysana waa sardina waa sardina la sharaxi ma la laqbayn ma waxa weeyaan carabi ahaan uu akrinaa waana ka dhegaysaa sheeku waxa laga ilaalinaa kelmad si qaldan loogu dhawaaqa aa laga ilaalina waa goorma laakiin taas waa mar uusan kelmadan in loo sharo iyo kitaabkan in loo sharo midna ardaygaanu ma rabo wuxuu rabaa oo kali ah inuu si saxan wax saxan akriyo oo kelmadan uu si saxa ugu dhawaaqo meesha uu rabaa markaas waa intaas bis alaslu saabic waalaauun qiraa'atu taصxiixi saxiix yeelid qiraa'adeed iyo wa dabdi marka kelmadda sida loo dabdina lagu dhawaaqa haddaad qalad u akrido macno qaladaaba ka soo baxa ixris ku dadaal calaa qiraa'ati taصxiixi saxiix qiraa'adeed iyo wa dabdi calaa shaykin sheek korkiis aad ku akrido shaykaasoo mutqinin sugay asagu litamana si aad uga aamin noqoto min ataxriifi inaad shaqalkii leexido iyo watasxiifi inaad xuruuftiiba qalado inaad shaqalkii aad leexido oo kelmaddu meeshii ay ka kor dhigeen aad ka hoos dhigto ama ayo xarafkiiba inaad xaraf kale u akridaba xarafkiiba inaad xaraf kale u akrido tasxiif ku dhacdo iyo walqaladi qalad iyo walwahami qalad waa isku mid wahm iyo kalad waa isku hal mid haddaan lagu dhihin wahmi oon hada la sukuunin haddii wahmi la yidhaahdo waa danigii daciifka ahaa waa ismoodsiis laakiin wahm waa ala waidastaqra'ta haddaad doonto inaad akrido taraajim alculamaa culummada tarjamooyinkooda haddaad inaad akrido doonto wabikaasatin wa bikhaasatin gaar ahaan wa bikhaasatin gaar ahaan alxufaada xaafidiintan gaar minhum culummada xaal ay ka mid yihiin intaas iska jumla muctaride haddaad doonto culummada taraajumtooda inaad akrido tajidu waxaad ka helaydaa cadadan cadad cadadkoo hayra qaliilin aan yarayn cadadkaasoo miman dad ka mida jarada dareeriyey almudawalaati kutubihii la dhaadheereeyey waa dareeriy waxa loola jeedaa wuxuu u akhriisi xoog ah waa dulmar ah, dulmar wey waa dulmara waa boobsiine marka waa u akhrina xarafka si saxana waa u akhrina ayra cadadan aad helayda cadadkaas oo hayra qaliilin mid yar kayrkiis ah oo miman dad ka mida jarada dareeriyey almudawalaati kutubaha la dhaadheereeyey fii majaalisa fadhiyaalna ku dareeriyey dhowr fadhi kitaabaha waaweyn o dhan ku dhammayna dhowr fadhi aw ayaamin ama maalmo qiraa'ata dabdin dabdin qiraa'adeed waa shaqlid oo xarafka lagu dhawaaqa xaraf saxa shaqal saxana la saaro calaa shaykin shee korkiisna lagu aqriyo sheekoo mutqinin sugay fa haadaa kan alxaafid ibnu xajar wey raximah qara'a waa aqriyey saxiixa albukhaariyi fii casharati majaalisa toban fadhi toban fadhi bis uu saxiixbukhaariga ku akhriyey laakiin meeqaa la fadhinaa hal saac markii la fadhiyo waatan saacadaha la fiirinaa fiiri kullu majlisin fadhi kastaaba cashru saacaad waa toban saac toban saaca shiikuna fadhina ardaguna akhrina toban saacadood shiiquna saas u soo waa usan xataa lulmoonayn ilaa dulmad ujeeddadii lalahaayoo dhan badnaba la helaayo inuu wax saxaa laga rabaa uu si daqiiqa ula socdo xarafka la akrina aa la rabaa toban kaa saac waa la akrina isna waa dhegaysana hmm. maahan sharax waa kelmad carabihana lagu akrina waa la dulmara wa صaxiixa muslimna wuxuu ku akriyey fii arbacati majaalisa afar majlis fii naxwi yowmayni laba maalin iyo wa shayin shay shaygoo min bukrati nahaari maalinka subaxiisa ka bilowda ilaa duhri laga gaaro waxa w laba maalin uu waday iyo xoogaa yar xoogaaga yar waa goorma salaadiis wax ka bilow ilaa duhurka xoogaaga yarka inta maalintaas wax badan lama aqrin maalin barkeedaa la wada laakiin kan kale waa la wadaa maantao dhan aa la wadaa caawa la wadaa fiiri wntahaa wuxuu dhammaaday saxiix muslimku u dhammaaday wantahaa wuxuu dhammaaday daalika akhrintaasu fii yowmi carafa wa kaana wuxuu ahaa yowma aljumucati sanata ahijriya wa qara'a wuu akhriyey sunan ibni maaja fii arbacati majaalisa afar majlis wa mucjam tabaraanin asaqiirna waa akhriyey fii majlisin waaxidin kitaabkaasna hal fadhiyu ku akhriyey bayna salaatay duhri waalcasri fadhi gaaban wey ka intaasuu ku dul maray wa shayquhu xaafid ibn xajar shaykiisii alfayruus aabaadi imaam nawowina ardagiisii ah. ah oo qaamuuska shiikha iskale ah sheekaasoo faqiihna ah qara'a wuu akhriyey fii dimashqa saxiixa muslim calaa shaykihi shaykiisii ibni jahdal ayuu ku dul akhriyey qiraa'ata dabdin fii alaaati ayaami saddex maalin saddex maalin bis ayuu ku dul akhriyey walilkhadiib albaqdaadi waxa u sugnaaday walmutamin asaaji iyo wabni اlabbaar iyo wakayrihim fii daalika cajaa'ib ayaa u sugnaaday iyo wakaraa'ibu haraa'ibtaasoo yatuulu uu dheeraanayo dikruha la sheegideeda wandur fiiri fii siya siyar aclaami nubalaa waxaad fiiridaa lidahabi juska sideed iyo tobnaad safxada laba boqol toddobaatan iyo toddobo iyo laba boqol toddobaatan iyo sagaal juskaas sagaal iyo tobnaad ee siyar aclaami nubalaa saddex boqol iyo toban iyo juska labaatan iyo koobaad laba boqol konton iyo saddex waxaad kaloo fidhida dabaqaati shaaficiyati lisubki juska afraad safxada soddonaad waljawaahir wadurar lisakaawi juska koobaad boqol iyo soddon ilaa boqol iyo shan wa fatxi boqol iyo saddex boqol iyo saddex ilaa boqol iyo shan waxaad fiidhidaa wafatxi lmuqiif juska labaad afartan iyo lix washadaraati dahabi juska sideedaad boqol labaatan iyo kow laba boqol iyo lixna fiiri ayagana wa khulaasat اlahar waxaad fiiridaa juska koobaad toddobaatan iyo labo ilaa toddobaatan iyo saddex wa fihris اlfaharis waxaad fiiridaa lilkatani iyo wa taaj اlquruus waxaad fiiridaa taaj اlquruuska juska koobaad afartan iyo shan ilaa afartan iyo lix falaa tansa ha halmaamin xadaka nasiibkaaga min hada kan xaalu ka mid yahay weliga ha halmaamin maalinka ilaahay ku gaarsiiyo waxaad idhaahdaa bal kitaabkan ha layga dhegaysto waa kitaab weyn waxaad rabtaa inaad si saxa ugu dhawaaqdo alsl ثaamin وaثaلaaثuun jard اlmuطawalaat asalka soddon iyo sideedeeya waa kutubaha waaweyn in la dareeriyo oo la dul maro oo la akriyo qiraaءaةa dabdin wa taصxiix aljardu in la dareeriyo kii horeeta culumea kaa dhegaysanayday kan waxa weeyaan inaad kitaabkan akrido oo isaga dhan aad akrido ayaa hadda laga hadla kii horeeto nin shiikaa kaa dhegaysa waa lagaa saxayay kan adaa waxaan rabaa macluumaadka kitaabkan ku yaalla iyo fawaa'idiisa inaad ogaato kutubtii yaryaraad waad akhrisatay mukhtasaraadkii fanni walbaa ka soo dhisantay waxaad u baahantahay kutubtan waaweyn ee soddonka mujallaa kuwan labaatanka mujallaa kuwan afartanka mujallaa kuwan toddobaatanka mujallaa kuwaanaa rabtaa waxa calooshooda ku jira inaad ogaato ah, marka kitaab walba tablow ina dhammaydaa lagaa raba ilaa eh, kuwaas cidna kuu laqbayme todobaatan mujallaa cidna kuu laqbayme ama ka badanba Ah, sida taariikhu dimashqa oo kale iyo wax lamida wax ku laqda inaa arki maydid waxaad marka waxaa calooshiisa ku jira waxa loo qoro in laga faa'idaysto marka waxaad samaynaya kitaaba marad bilaabe waa inta soo bilowdaad dhammayne fawaaiddaasna ka qorane fawaaiddan ka qorane hadhowna masaa'ilka tirada badan kugu soo mara waad ka faa'idaysane hadhow masalada u baahato meelahaad ka baarto waa taqaan laakiin dhowr kitaaba mukhtasaraad aad akhrisatay masaa'ilka ku yaalla waa kooban yihiin badan maba taqaani meelaad ka baarto dadan kutubaas waa weyn akrin taas marka waa mudaalacadii aljardu dareerin waa in la koobo kitaabkan dhan la maro aljardu dareerin lilmuطawalaati la dareeriyo min ahami اlmuhimaat waxyaalaha muhimka kuwa ugu muhiimsanay ka mid tahay litacadudi اlmacaarifi oqoontaadu si ay u badato oqoontu si ay u badato wa tawsiici اlmadaariki meelaha laga soo qaadanaa xukunka si ay u waasac noqoto si ay u waasac noqoto wastikraaji maknuunihaa mudawalaadda xukunka lagu qariyey in lala soo baxo oo min alfawaa'idi faa'iidooyin ah walfaraa'idi masaa'il keligooda meel ku sugan ah faraa'id waa waxaa la dhahdaa jawharta oo kuusha markii la tixayo waxaa la samaynaa markii xoogaha la tixada xabad oon ku nucayna la gelina waxaa dhacda in jawhar qaaliya laga dhigo marka fariida la yidhahdaa waa kali marka waxaa la rabaa masaa'ilka qaaliga ah oo meelaha gaarka ku jira oon baabkoodii ku qornayn kuwaas inaad hesho si aad ula soo baxdo wastikraaji maknuunihaa mudawalaadaas masaa'ilka lagu qariyey inaad lala soo baxo daraaddeed oo min alfawaa'idi faa'iidooyin ah walfaraa'idi masaa'il kale noqday ah waalkhibrati iyo oqoon in loo yeesho ah min madaami alabxaafi baxiyaalka meelaha loo malaynayo meelaha loo filaanka u ah ilaa dadanba kutubtaas waa weyn akrin masaa'il waxaa dhacd aad u baahan tahay kitaabkay ku tili agtaaduu yaallaa meelaad ka fiirido ma taqaani meesha u manaasibka ma taqaani oh. marka waa inaad barataa meelaha baxiga loo filaanka u ah iyo wal masaa'ili masaa'isha meelaha loo filaanka oo meelaha lagu malaynayo wey meelaha lagu malaynaa oo aad hadhow ka raadsanaydo iyo wa macrifati araa'iq اlmusanifiina musanifiinta dariiqooyinkooda in la barto markaad kutubtan akhrido musanifiintu isku isdilax maaha isku dariiqana wax uma alifaan qaar waa kala hormareen abwaabta xataa iskubaab uma qoraan marka musanif walbaba dariiqada uu wax ku qoro inaad barato iyo wa macrifati daraa'iq اlmusanifiin musanifiinta dariiqooyinkooda in la barto fii ta'liifin wax alifidooda ugu dariiqaa iyo wastilaaxim istilaaxooda fiiha fi ta'liifi amase fiiha fi lkutubi kutubta dhexdeed ugu istilaaxa istilaax gaara mid walbaa leey hadhow haddaadan baran istilaax kalaad ku xambaaree maqsuudkiisii waxaan ahay inaad ba ku xambaare marka qaladaad ka fahme wa kaana saarifuuna culammadii hore waxay ahayn yaktubuuna kuwa qora cinda wuquufihim joogsashadood agtooda balaqa ay qori jireen meesha kitaabkan wuu akriyo akri maanta laba boqoloo safxuu akriyo caawo wuxuu rabaa inuu joojiyo hadhow halkaas ka qaado mar kale si uusan hadda uga gudbin balaqa uu ku qora maxaa la rabaa markuu ku soo laabto inuusan meeshii meel ka dambayda ka qaban sababto waa kitaabka maadaama wax badan akhrisatay meelaha gobol waxa dhacda adoon akhrin inaad istirabeshan waad akhrida horad u akhrida hadhow aad ka boodo intaasoo bog ay dhici karto fawaaid waaweyn inay ku jirto ah, aba u haysta inaad arido manaadan arinba lama dulmar meesha markaad meesha aad gaartaad ku qore balaqa hadhow halkaasaad ka bilaaba marka dambead ku soo laabata kitaabka maxay ugu qorayaan xataa laa yafuutaw si uusan uga tegin shayun shay cinda almucaawadati ku laabashada agteeda laa siyama waxaan kusii jirin maca duuli zamani wakhtiga dhidilkiisa la jirkiisa mar waxa dhacda kitaabkaanaad mudaalacaneeda safar ama dan kala kugu timid labaatan maalin ama bil inaadaan akhrin kitaabkii oo bil kadib aad rabto inaad sii wado mudaanacadii meeshii ka sii wado haddaadan awal wax kuu qornayn ma fahmayd ma fahmayd sheekh maxamed saalax uthaymiin wuxuu yidhi jardu lmudawalaad waa tafsiilaa ku jira mar ardayga faa'iiday u tahay marna halaagay ku tahay ardaga marna halaagiisii wey marna waa faa'iidadiisii ardayga marka uu mubtadi yahay haddii la yidhaha kutubtan waa weyn akhri waa arday ibtidaa'i markaasaa tiri muqni lqudaama iyo waxa weeyaan sharxulmuhadabka majmuuca iyo waa kutubtaasaan kugu ogahay fatxulcasiis iyo soo akhri masaa'ilka marka waxay la mid tahay yuri qofaan dabaalqono badku naftiisa ku tuuray waa halaagiisa waxba ka keni bal inuu qalad ka fahmay u badanta tan labaad arday dhisan oo cilmi leh marka uu aqriyana fawaa'id ayuu ku helay cilmigiisa cilmi ka sarreyna waa ku gaara marka labadaas ayaa loo qaybinaa ee isku الأصل taasic وaلaaثuun xusnu suaal su'aal wanaaga iltasim laasim adab almubaaxaati isla baarida aadaabteeda waa inaad taqaanaa sida culummada wax loo weydiisto edab ayleeda edabtaas waa inaad barataa iltasim laasim adab almubaaxaati isla baarida edabteeda oo min xusni su'aali su'aal wanaag ah su'aal fiican horta tusaale wuxuu ka soo qaatay sheh maxamed sal cumin wuxuu yidhi maala inuu yidhaahdo kaleeto axsan allahu ilayka maa taquulu fii kada taasoo kale waa su-aashii wanaagsaneed ama cibaaro kaloo wanaagsan idab ka muuqato o falistimaaci ah, xusnigay ku cadfanta falistimaaci dhegaysi su-aalaad dhiibatay waa inaad dhegta u raaricda laakiin su-aalaad dhiibatay mid saaxiibkeed la sheegay leeyahy isagaa su-aal dhiibtay su-aashiisiyaa laga jawaaba waa alad waa inaad indhaha iyo dhegha keensata iyo qalbiga waa darajada labaad aati oo ku cadfan tahay xusnidii ku cadfan tahay faixat اfahmi fahmka wanaagiisa liljawaabi jawaabka la fahmo markii laga jawaaba jawaabkaas inaad si saxa u fahamto si saxa haddaadan fahmin ha ka xishoona waxaa tiraa shiikh ma fahmin waa iigu celi waa qalad inaad ka xishooto oo aad istiraahdo adigoo fahmin shiiqiyaa dhihi karta mar kale iigu celi waaa hadde shiiqii isaga dantiisu inaad adu wax faa'iido soo ma jeedid adigana dantaada waa inaad wax faa'iido haddaad jeeli qarsato asna waxba kalama faa'ido adna ma faa'iido marka ha ka xeshana waxaad tidhahdaa ma fahmin shiiq hal mar iigu celiba adna dhegta si fiican u keenso saddexdaas in la daba dhiga su-aal wanaagsan dhegaysi wanaagsan faham wanaagsan waiyaaka waa kuu digaa idaa xasala markuu soo xasilo aljawaabu jawaab an taquula inaad tidhaahdo laakina sheekh fulaan sheekha laydhaa fulaan qaala lii wuxuu yidhi kada wakada aw qaala wuxuu yidhi kada wakada tan waa idabdaro meed ugu weyn shiiqo masalo weydiina shiikh masaladaas iigor markaasaa leeda waa saas markaas le shiikh shiikh hebela la weydiiyo saasuu yidhi waa idabdar culummada in isku garaac uu raba marka saddex martabay leedahay ucutaymiin midda ugu liidataba middan markii loo jawaab inu yihado laakiin sheekh fulana saas yiriye ka war waa tan ugu edab darrada badan labo martabada labaad inuu yidhahdo marka hore u sheegayo shiikh fadwo sidaasaa soo baxday ee maxaad ka leeda waa iyada waa darajadii hore waa ay ka roonta laakiin nuuc eebdaraha ku jiro tan saddexaadoo axsanka ah ugu fiican inuu yidhaahdo haddii qof shiikh saas yidhaahdo Ah, haddii qof saas yidhaahdo ka waran sheekh say noqone haddii qof saas yidhaahdo fain qaala qaa'ilun uu yidhi ma dhihin fadwo ma dhihin fadwo haduu yidhah waa la fahmaa shiikh inay haddii qof saas yidhah lakin waxba laga fahmaa inuu shiikh ka hadlayo midna lagama fahmayo darajadaas ugu saxsan kullina waxaa ka fiican ina iska badaydo oodan qof iyo midna soo aqaan sheekh masale heble iga warran waa saas khalaas iska aamusta laakiin haddaadan dayhayn edabta ugu saxsan waxay tahay inaad tidhaahdo haddii qof saas fadwoodo shiikh ma fadwo dhimid hadduu qof saas yidhaahdo fadw haddaa tira waa la fahmaa sheikh inaad ka hadlay haddii qof saas yidhahdo shiikh ka waran waxaa ugu edab daro badan sheekh fobela saas yiriyo ka waran waa midda ugu edab darole liday sowma jeedin marka waa inaad edab darada iska ilaalido oo aad fahamto edab iyo edab daro waxaa la kala yidhaahdo wayaaka waa kuu diga idaa xasalal jawaabu jawaab markuu soo xasilo an taquula inaad tirahdo laakina sheekh fulaan qaala lii kada saasuu aniga igu yidhi ama aad tira qaala kada aw qaala kada saasuu yidhi faina haada kan wahman waa dacfi dacfigaasoo filadabi edabta dhexdeed ahaaday wa darbun waa isku garaacid liahli cilmi la isku garaaco bacdin gobolkood bay bacdin gobolka kale faxdar haada ka digtano midkan iska ilaali wa in kunta haddaad tahay laabudda laga maarmaan faacila mid samayna haddaadan daynin oo waxaa dhici karta inaad istiraahdo masalada xoog ha uga hadlo sheeku marka in hortiisa laga hadlay inaad dareensiidada rabtaa waxaad go-aansad waa istii horta hag ogaado in hortiis laga hadlay markaas hadhihin sheekh saas yidhi saasaa sheekfadoodana hadhihine nuucan maa in hortiis un wax laga sheegana dareesiye waxaa tidha sheikh haddii qof saas yidhaahdo masaladaasoo kale maxaa laga leeyahay khalaas marka dareenkiisa marka waa uu markaas waa dareemi kara masaladan hortaa laga hadla nuucan maa waa un dareemi kara ama un shubadaas in meesha ku jirto hadday saxdii tahay wuxuu ka leeyahay waa saxdii nisaas la yihahdo waxa lale waa hagaagsan tahay hadduu qalad u arkana qaladkaas inuu caddaeyo aad u iskugu daya marka haddaadan dayhayn hadhihin shikfila yidhi waa la fadwoodana hadhihin ee waxaad tidhaahdaa saas wuxuu yidhi waa kana isagu bakar abuzayd darajada labaad midii cuaymiin uu ka dhigay taasuu doortay wuxuu idhi wain kunta haddaad tahay laabudda laga maarmaan faacilan mid samaynaya oo shiiqa uu sheegaya in hortiis laga hadlay fakun kun waxaad noqotaa waadixan mid ku cadday fi su'aali markuu jawaabo kadib ha dhihin saasaa la yidhi marka hore suaasha ku soo dar suaasha ku soo dar su-aasha ku soo dar waqul waxaad tidhahdaa maa ra'yuka maxaad rayiga ra'yigaayo saad u aragtaa filfatwa fadwo la fadwaday bikada walaa tusami axaddan qofnana ha magacaabo sheekh hebel adoon waxaa kadha masalada saas haddii oo loo fadwooday saad u aragtaa usaymiin wuxuu hi taas waa laga sii fiicayn laftirkeed waxaa ka sii fiican inuu yidhaahdo haddii qof saas yidhaahdo sheekh ka war maxaa ah, ila fadwo haddii la yidhi waxaa la fahmaa ah, yaanba sheekh hebel la dhihi fadwada haddii la yidhi waxaa la dareemaya masaladan hadda ka hor inaad fadwo ka dalabtay jawaabna lagaa siiyey saasaa la dareemaya saasa qaala ibn اlqayim wuxuui raximah اllah waqiila waxaa la yidhi idaa jalasta markaad la fadhiisato ilaa caalimin fasal weydii tafaquhan fiqi dalab laa tacanutan dhib dalab dhib inaad uraadaydo oo shiikh aad dhibto waxa weeyaan hawla fadhiisan markaad la fadhiisato ee fiqi inaad dalbaydo ula fadhiiso waqiila waxaa la yidhi idaa jalasta markaad la fadhiisato ilaa caalimin fasal weydii tafaquhan fiqi dalab laa tacanutan dhib dalbid hawla fadhiisan intaha wa qaala wuxuu yidhi ibnuاlqayim ayda noqoshee walilcilmi cilmiga situ maraatiba lix martaba u sugnaaday cilmigu lix martabuu leeyay awaluhaa martabada ugu horayda xusnu su'aali waa su'aal wanaag su'aal edebu ka muuqato inaad sheegto ahaniyatu masalada labaad xusnulinsaati waa dhagraaricin wanaagsan iyo walistimaaci dhegaysi wanaagsan su'aashaad dhiibatay inaad si aad u wanaagsan u dhegaysato ahaaliatu martabada saddexayda xusnulfahmi waa fahm wanaag si fiican inaad u fahamto haddaadan fahmin inaad tirahdo ma fahmisheed araabicatu martabada afrayda alxifdu inaad xifdido wixii oo hadhow aadan ka been sheegin culummadii ah, dad badan waxa ah, wey marka hore wax ma fahmeen si fududu marka hore u dhegaysaa hadhow leey sheekhada la saas yidhi mana dhih waa beenaale marka muftariyu noqona isagona asag kumana talagelin duuba ku talagal magta waa qof shaydaannimada ku talagal laakiin qofkan iska qabi wey si fiican u fahmin ma hadhow leeyahay sheekhiba ilaa saas fadwooday saasuu faafina mana uusan faduun uaymiin meelahaan mid miduu ku sheegi jir ku been abuurtay meelahaan mi ku sheega mara waxaan ka hadlalna yuu yidhi laylat nisf min shacbaan ma ahan laylat اlxukmi habeenka wax la xukmiyo ma ahan habeenka wax xukmiyo waa laylatulqadri mogta qaar oo oo waxa weeyaan ahlulbidaca yidhi habeenka laylatulxukmi waa han iyo tobanka shacbaan marka aadaan u inkirnay marka kuwa waxay idhahdeen shiiku wuxuu fadwooday leylatxukm inay tahay leylatu nis min shacbaan ay faafiyeen qoladuu ka tali masaladii siduu u sheegay cagsigeeda loo faafina balade ka war meelahaan adugu casharka sharxiisa meelahu uu ku sheegi jir marka taas waa ina iska ilaalida haddaadan waxaa si fiican u xambaarin waxay imaan doontaa hadhow inaad iftiraa samaydo alkhaamisatu martabada shanayda atacliimu wix aad baratay inaad dadka sii barto asaadisatu martabada lixaydha wahiya amaratu waa cilmiga mirihiisiiye alcamalu bihi waa in lagu dhaqmo wa muraacaatu xuduudihi xuduuddiisana la ilaaliyo intahaa kalaamu ibnu اlqayim waa dhammaada hadalka ibnu اlqayim uma akhada wuxuu gudagalay fii bayaanihaa maraatibtaas la caddaynteeda bibaxin muhimin baxi oo aad u muhiim ah ayuu gudagalay inuu sii caddeeyo oo uu sii miftaaxu daar sacaad ayuu cilmiga aad uga hadlaa waa halkaas miftaaxu daar sacaad oo uu boqol iyo konton daliil mase boqol afartan iyo sagaal daliil uu u keenay cilmiga fadligiisa ah, waxyaalaha uu caanka ku yahay ka mid taha la yidhi ibnulqayim mawduuca uu u gacan qaado ishaabuu ku sameeyaa istiqsaa inuu kasal gaaro ah, wuxuu leeyahay masaladan waxaa ku soo arooray sagaashan iyo sagaal daliil markaasuu sagaashan iyo sagaalka tixa mar wuxuu leeyahay waxaa loo hayaa boqol iyo afartan iyo sagaal daliil markaasuu boqol iyo afartan iyo sagaalka midmid u keenay maan ku xawilima ah, inta aayada kusoo soo aroortay axaadiista ku aroortay ijmaac haddii jiro kulli waa ku aroorina qiyaas hadday tahay waa wada keene masalada u gacan qaado ugana tago qabyo isagu waa dabeecaddiis hmm, waa dabeecaddiis ninka lahaado cabdulahi ibn cabaasa ah, waxaa laga sheegaa oo laga wariyaa inuu yidhi inta la weydiiyey cilmiga xaad ku barata markaasuu yidhi saddex bilisaanin sa'uulin carab su'aal badan masaladii aan oqoonin culummadaan weydiiyaa wa qalbin caquulin iyo qalbi garasho badan haddii wix lagu sheegay aadan fahmin dexaad barane wa badanin hayri maluunin iyo jir aan daalayn jir aan daalayn oon hurdo iyo hasabo cilmiga ka doonayn alaslu arbacuun asalka afartaneeya almunaadaratu isla fiidin bilaa mumaaraatin muran la'aan asalka afraad waxay tahay masaa'ilka in laysla fiidiyo asalka afartanaad asalka afartanaad wuxuu yahay alaslu arbacuun almunaadaratu isla fiirin bilaa mumaaraatin muran la'aan waxaa la rabaa masaailka in laysla fiiriyo waxa isla fiirina waa ardada isku darajada isla fahamka ah hadduu caalimna qofkaa cilmi badan yaha lalama fiiriya laga faa'idaysaa hadduu ardayka yahayna waa u akrinahe la fiiri maayo laakiin qofka qofka oo la cilmiga eg eh ama ku dhowdhow waxoogaa isku dhowdhow yihiin wuxuu masaladan aan aan aad isla baarno masaladaana isla baarno khalaas waa la baara tartiib xaqu meeshu ku caddaadaana la raaca xaqu ah, meeshu carabku ku caddaado ah, adiga dariiqaagii ahay dantaadii ah murankana waa in la kala qaalib noqdo waxaad rabtaa inaad adna wax difaacd asna wa difaaco markaasaa laysgaraaca ah, inaad adigu un guulaysataad meesha usoo fadhiisato asna inuu guulaysto usoo fadhiisto guul lama arkee un doodda aad ku adkaato taas weligaa ka carar waa sune saasuu leey iyaaka walmumaaraad waxaan kaaga digayaa muranka fa inahaa muranku niqmatun waa ciqaab ama almunaadaratu isla fiirin fi lxaqi xaqa la isla fiiriyo fa inahaa nicmatu waa barwaaqo in isla fiiriya waa barwaaqo id ilmunaadaratu isla fiirinta alxaqatu ee xaqa ah fiihaa munaadaradaas waxaa ku sugan idhaaru lxaqa xaqa in laga sara mariyo cala albaail baailka marka si daacada layskula fiiriyo masaa'ilka laysla baaro qof walba awoodda uu hayuu soo bandhigaa baxfiga uu hayuu soo bandhigaa cilmigiisu soo bandhigaa masaa'il aadan oga masladii aad tiqin daliilkii aad tiqina wejhu istidlaalka qaabada adigu markay ku baraarugina lagugu baraarujina mid kaa qaldaneeda lagu toosina adna intoo kalaad samayne waxaa soo baxaya faa'iido aan caadi ahayn oo hal qofoo meel fariista uusan la soo bixi karin marka labada arday inta meel iskula fariistaan cidlaa ay yidhahdaan masaladan waxa weyaan aan ka salgaarno si fiican u baarno faa'iido weynay gaaraya waxaa ku sugan marka xaqi oo laga saro mariyo baadilka wraajixi masalada qowlka raajix oo laga sarmariya cala almarjuuxi kii laga miisaanka badnaa fa hiya munaadaradu mabniyatu waxay ku dhisan tahay cala almunaasaxati isku nasteexayn ah, qofka wixii daliilka daciifka lagu baraarujiyo istidlaalka daciifka lagu baraarujiyo faa'iidadana laga qaato asnayntoo kaleu yeela fa hiya munaadaradu mabniyatu waxay ku dhisan tahay cala almunaasaxati isku nasteexayn waalxilmi dulqaad wa nashri alcilmi iyo cilmiga muranka filmuxaawaraati doodaha dhexdooda xaal u ahaaday walmunaadaraati niqaashyaalka dhexdooda xaal u ahaaday fainahaa munaadaraadaas iyo muranadaasu fa inahaa mumaaraadka taxajujun waa isku xujaysi qof walbaaba qofkan xujo aad ugu adkaata keenu isleeyihi taxajujun waa isku xujaysi wariyaaun waa istusus mid walbaaba dadkiisu istusaus leeyahay ha la yidhahdo doodii asaga ku adkaaday istusus iyo riyaa wey walaqadun waa buuq walaqaliya ah, mid walbaa midkaal ku qayliya si uga qaalib noqdo waa ah, buuq wa kibriyaan waa isla weyni oo qofka kale xataa khasmigiisa markuu keeno daliil saxa ah, laga qaadama kibirna waa saas kibirna waa saas ka qaadama wuxuu isku daya inuu ka jawaabo daliil xaqana lagama jawaabo waa la qaataa daliilka xaqa lagama jawaabo laiskuma daya in laga jawaabo mar hadduu daliilku sax yahay wejul istidlaalkuna sax yahay waa la qaataa maya hadday meeshu muran tahay qaadama qof wuxuu isku daya inuu ka jawaabo daliil sax ah. wuxuu leeyahay waxaan kaga jawaabay uu leeyahay waxaan ka iri ha waxaan ka iri lama rabin waa qaata laga rabays samicna waa dacna laga raba mar haddii ilaahay iyo rasuulkiisa qowlkiisa yimaadaan qaabka loo deliishana way saxan tahay lama rabo inuu doodo marka kibira ku jira waa muqaaladatun kala adkaansu mid walba mid kale inuu ka qaalib noqduu rabaa waa miraacun muran wakhtiyaalun faajeertan kibirkii lamidta ah. faajeertan Ah, laakiin wuxuu uga duwan yahay xagga ficilku ka muuqana qofku siduu isku jajabinaye iyo waxa weya siduu gacmo u kala rogaayey waxa weyan waa ficil ahaanay u muuqanay waa kibir oo daahirka ka muuqda ikhtiyaal wa shaxnaa'un urgurud cuqdado ay dhalidaa nacayb iyo biqda ay keenaydaa shaxnaagu waa care oo qalbiga urgurud wa mujaaraatun la socosho lisufahaai maangaarta lala socdo Ah, dadka maangaabta moogta ay jecel yihin laba xisbiyo isku kacday ama laba wadaado isku kacday oo mid adkaaday hebel hebel ku kacay hebel hebel dhulka la galay ah, ah, dhalinyaro ka shaqayda arki jireen waa kale anjila shiikh anjiladan dhegeyso hebel hebel inta labooda dhulka la galay sheekh hebel maaragtay waa uu maqlay tii dhulka lala galay inta ku soo bodoosna uu dhulka dhigaa maanta waa dilay bal dhegeyso waa kane marka intaasay rabaan dadka sufahada marka kuwaasa lala socdo waa inta cilmigii laga tago iyo cadligii iyo insaafkii iyo kulli laga tago marka waa ayadaas wa mujaaraatun waa la socosho lisufraay maangaabta lala socdo faxdarhaa ka digtoonow mumaaraadka waxda faacilha qofka samayna ka digtoonow taslam aad ka nabadgeshide min alma'aafimi dembiyaalka wahadkil maxaarimi iyo waxyaalaha xaaraamta inaad qararido ama ku dhacdo wa acrid ka jeeso mumaaraadka taslam aad nabadgeshide wtakbitilmacama taada in la kasriyo wey iltiqaab saakani wey waa jasmisanta oo taslamay ku cadfanta watakbit aad dullaydide oo aad afka u ridide alma'ama sababkii dembiga keenayey iyo walmaqama qaanti ama gashigii ilaa markaad qof la muranto gashiga ama qaanaad ku raace qofkaas dakanuu ku haysta dakanaad ka gashay waxa weya hadhow cadaawad iyo balaaya dhexdiinna taalla aad ka nabadgeshida ayadoo dham ka tag weligaa ha gelin haadgeli waacrid ka jeeso taslam aad nabadgeshid watakbit ilmacama dembiga aad dullaydid oo macnaha wixii dembiga keenayey aad afka u ridide iyo walmaqrama wixii oo qaan ama gashi keenayey sheeh maxamed ibnu saalex alcuthaymiin wuxuu yidhi mumaaraadka ayada munaadaro war male munaadaradu waa iska wanaaggii la rabay laakiin doodda doodda oo laftirkeeda la doodayo kulluhaa baatil maaha waxay u qaybsan tahay mujaadala bilxaqi oo ilaahay amrayba ilaahayba amray sida ilaah uu yidhi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati wاlmawcidati اlxasanati wajaadilhum bilatii hiya axsan ugu yeer dadka jidka rabbi xikmad adilo u sheeg allaa yidhi nabigaa yidhi sheeko iyo qisas kaliya un dadkaa ku wadini wاlmawcidati اlxasana qofka iska khaaliga ah oo aan qalbigiis wax kale ku jirin kaliya jahliga hayo adilada kitaabkii sunaadka u khalaas almawcida xasana o bilxikma waa intaas alxikma waa adila daliil u waa qof jaahila mucaanidna maahan shubhana ma wato bis weye alxikma waa aladila o wlmawcidati اlxasana waana wanaagsan waana wanaagsan waxa weya qofkan waxaa ku jira nooc oo shahw itibaac اlhawa hawa raacidaa ku jira qofkaas wuxuu ubaahan yahy atarkiib watarhiib adilada cadaabka alle iyo ciqaabka alle ka hadlayda inaad wax uga sheegto ubahanya mawcida xasanu kaa raba ah, masaladu waa xalaal kaliya wax ku qaadama waa qof shaydaan haysto ah, oo nuuc shahwaa ku jirta kaas wuxuu kaa rabaa mawcida xasana tarkiib iyo tarhiibu kaa rabaa maxaa soo haray wajaadilun bilati yaxsan qofka nuuc shubhaa haysato waxaan daliilahay inuu daliil mooday ama daliilkiiu si qaldan u fahmo kaasu doodu raba laakiin doodu maxaa la rabaa bilatihi axsan bilatihi axsan waxay tahay rifqi waa inuu ka muuqdaa nusxi iyo qofka inaad khayr la jecesha in la muuqda tacyiir iyo ceebayn waa inuusan ka muuqan inaad qofka ceebayn la rabto inaad la rabto qofkan inaad dullado wa inaysan ka muuqan waa inaysan ka muuqan un ra'yi u gargaar waa inay ka kaas ilaaha amray kaas ilaaha amray waa xaq weeye laakiin midka baadilkah waa maxe waa midku uun qofku raba naftiisa iyo mabdi'iisa inuu ugu gargaaro oo xaqii xataa hadduu caddaado waxyu ishkaalaad iska soo aroori ma qaada ma kaas waa xaaraan mana bannaana kaas waa xaaraan mana bannaana xaqii xataa hadduu caddaado qaada ma ee wuxuu raba ishkaalaad inuu iska soo arooriyo qofka saas aad ku og tahayna in lala doodo iyadana saxma waa inaad doodiisa ka carar qof aad ogtahay horaad u aragta maraad wada hasheen ama labo ma raba hanuun ma raba hanuun haddii wax kasta loo sheego ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa mid nasraaniya aan aad ula doodayu markaasaan markii dambe waxaan gaarsiiyey inaan inuu aamuso oo wax uu ku jawaaboy markaasaan aniga isaga kaliyahanana ilaahay baana daalacana kaasaan idhi hayhad xaqi waa kuu cadaaday islaam marka markaasuu wuxuu yidhi nin haddee aniga qoladan reer ximyar oo qoladu midhaa u ahaa baadarig qoladaan haddaan markaan u tagno fardaha yaga gogolay u dhigaano iska da annage faradka meeshuu ku socona gogolay dhigaayaan fardaha meeshay ku soconaayaan annagana waxay xaakim nooga dhigayaan dumarkooda iyo maalkooda gabdhaha intaa rabto caawa meeqaa lagu soo xareeya intaasoo gabdho midaad adugu rabto xoolahana intaa rabta ka qaado saasayna leeyihiin waxaasaan iska dhuuqnaa gabadhaa rabtaa soo soo xarayso lacagtaa rabta qaado cuntada rabta cun wuxuuhi haddaan maanta islaamo yaa maanta islaamo wax kaloo shaqaana ma baadalinimadaasaan ku noola cilmi kale ma ku shaqaysto waxay noqoydaa inaan suuqa ka tuugsado waa islaamay intaasay noqoydaa saasaan ku wadi kara markaasaan idiu yidhi horta ilaahay si xumaad u malayn adoo hadda baadariya nimcadaas ka haysataa haddaad islaamto inaad tuugsi ku noolaahaydo xad ilahay ugu malaynay markaad islaamto waxaa dhacda ilahay inuu kaaga raayo sidii si ka fiican ba ku siiyo waa kow kaba dhig ilahay inuu ku imtixaanana waa dhacdaa hadda inaad gabdho oo laguu keenkeeno iyo xoogaa lacag laguu keenkeeno iyo sow kama fiicna faa'iidadaad heshay oo ah inaad ilaahay riladiisa heshay janno helaydo cadaab ka badbaadday sow kaagama fiicna adduunyada xuntaad haysay markaasuu iga aamus Ah, ah, marka qofka saasoo kale hadhow dood haddaad beri ugu timaado faa'iid male ah, qofka waa laga salgaaray mogta marka lalama doodo lalama doodo qofka asagoo xataa garle dooda ka tagana nabigu janno anaa u ballan qaaday marka qofka dooda la diida waa labadaas wallah subxana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed